بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عجلة الدين الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قد بننا كتابك عنوان كيسو يهي المواريث حلقة وحنا سوى شيدنا شيخ فيصل محمد إسماعيل وحنو ككوبي يهي كوبي صدن عشر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الباقي الذي لا يفني ولا يموت القائل في محكم التنسيل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyaday maanta tahay taariikhdu kowdii bishii toddobaad kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriyada oo ku beegan afar iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo tobankii miilaadiga kitaabkeenna aynu bilaabanaynaa waa almawaariis fi shareeca alislaamiya fii dawi kitaab wa sunna oo ah silsiladeenii taxana ahayd qeybteedii saddexaad kitaabka sheekha alifay waa sheekh maxamed cali saabuni wa huwa sheekhun jaliil wa axadu culamaai alislaam almutamayisiin sheekhu wuxuu ku dhashay raxmat ullaahi calayhi magaalada xalab ushahbaa oo suuriya ah kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii miilaadiga aabihii wuxuu ka mid ahaa min kibaari culamaa'i alxalab wuxuu sheekhu jamcistay bayna diraasa sharciya wa gayrihaa min alculuum alukhraa sida kimistaniga fiisigiska jabrada handasada juqraafiga iyo taariikhda wuxuu sheekhu ka qalin jabiyey dugsigii sare oo ahaa madarasad sharciya kun iyo sagaal boqol afartan iyo sagaalkii miilaadiga intaa kadib sheekhu markii uu dhammaystay dugsigiisii sare wuxuu ka mid ahaa rag loo diray jaamicatul ashar oo ay u dirtay wasaaratul awqaaf asuuriya halkaa oo uu soo dhammaystay sheekhu raxmatullaahi calayhi diraasadiisii jaamacadda kun iyo sagaal boqol konton iyo labadii miilaadiga kadib wuxuu dhammaystirtay sheekhu diraasatu takhasus kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii miilaadiga isagoo ashar ka soo dhammaystay kana soo qaatay shahaada caalamiya fi takhasus alqadaa isharci oo u dhiganta dictora marka la eego xagga darajadeeda cilmiga ah intaa kadib sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu u soo laabtay dalkiisii suuriya halkaa oo u go-ay inuu dadka waxbaro muddadii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol shan iyo kontonkii ilaa kun iyo sagaal boqol labiyo lixdankii miilaadiga intaa kadib wuxuu usoo kici timay sheekhu mamlaka carabiya sacuudiya si uu ugu shaqeeyo macallin ahaan oo laga soo ergistay wasaaradda tarbiya watacliim assuuriya siduu wax uga dhigo kuliyatu shareeca wa diraasaat alislaamiya wa kuliyatu tarbiya biljaamicati bimaka mukarama intaa kadib jaamicatu um lquraa waxay u magacowday sheekha raxmatullaahi calayhi baaxisan cilmiyan inuu ka noqdo fii markasi albaxsi alcilmi wa xiyaayat raas alislaami xarunta cilmi baadhista iyo soo celinta firaaska islaamiga kadib sheekhu wuxuu u soo shaqeeyey fii raabidat alcaalam alislaami isagoo kala taliy ahaan oo ah fii hay at alcijaas alcilmi fi lqur'aan wasunna halkaa uu dhowr sannadood uu ka soo shaqeeyey intaa kadib wuxuu sheekhu u jeedsaday bita'liifi alcadiid min alkutub inuu alifo oo uu qoro kutub ku saabsan culum alsharciya iyo alcarabiya culumta sharciga iyo carabiyadaba oo lagu turjumay luqada luuqadaha ajaanibkaa sida ingiliishta faransiiska turkiga kutubaha uu sheekhu waalifay way badan yihiin waxaa ka mid ah safatu tafaasiir kitaabka la yidhaahdo mukhtasar tafsiir ibnu kasiir tafsiir lwaadix fiqh lcibaadaat fi dawl kitaab wasunna fiqh lmucaamalaat fi dawl kitaab wasunna mowqif shariica algharaa min nikaax almutca النبوة والأنبياء رواع البيان في تفسير آيات الأحكام حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن يكن قدام kitaabkan aynu gacanta ku hayno almawaariid fi shareeca alislaamiya fi dawi kitaab wasunna sheekha raxmatullaahi calayhi wabaaraka allahu fi juhdihi wa cilmihi wa nafca bihi kitaabkiisanu waxa uu ka kooban yahay toban muxaadaro siduu isaguba uu ku sheegay kitaabka dhexdiisa muqadamada wuxuu sheekhu leeyahay waxaan u jeediyey tobankaa muxaadaro arday dhigata kuliyatu shareeca wa diraasaat alislaamiya bimaka mukarama ayaan u jeediyey tobankaa muxaadaro muxaadaro waliba waxay ku saabsan tahay abwaab mucayana ayay kusii saabsan tahay intaynaan sii gudagelin kitaabka waxaan ku talin lahaa qofka doonaya inuu fahmo oo si fiican qalbigiisana uu u dego cilmu faraa'idku inuu barto fiqiga dabadii abwaabtan xisaabta ka mid ah gaar ahaan waxaan calaamadinayaa alkusuur alcushriya jajabka la yidhaahdo jajab tobanlaha alkusuur alictiyaadiya jajabka caadiga ah iyo anwaacdiisa iyo wixii hoos yimaada sida alkasru xaqiiqi iyo hayru xaqiiqi iyo alcadadu kasri jajabka la idhahdo jajab qumane maqumane iyo jajab dhafan ama tiro dhafan sidaad u tidhaahdaba iyo siday labadan u kala imanayaan jajabka maqumanaha ah iyo jajabka dhafani midba midka kale ayaa laga keenaa sidoo kale ruuxu inuu aqoon u yeesho buuxda muqaaranat alkusuur wa tabsiid sida jajabka la ysu garab dhigo oo laba jajab marka lagu yidhaahdo iyomaa weyn qaacidooyin loo raaco lagu soo saaro ayay leedahay wa tabsiid iyo fudaydinta masalan sideed hoos dhigay lix iyo toban oo kale haddii lagu dhaa fudaydi waxa weeyaan bimacnaa xagga sariya xagga hoostaba tiro u wada qaybsanta oo aynu dhinac walba u qaybinno ma jirtaa hadday jirto waa inaad u doontaa oo dhinac walba u qaybisaa sideed lix iyo toban hoos dhigay imika waa sideed sideed marka sideed u qaybiyo waa hal xaggii sare xagga hoose markaan u qaybiyana waa laba waxaa meeshii ka soo baxay waaxid calaa itniin tamaaniya calaa sittata cashar waxaa ka soo baxay waaxid calaa itniin marka kaasaa la odhanayaa anu wada qaybiyey ama hawsha aan qabtaa la odhanaya tabsiid sidoo kale markiinu baabulxisaab la joogo tirooyinka bahbah baa loo qaybiyaa waxaa ka mid ah alcadadu sawji iyo alcadadu fardi ayaa la iska rab dhigaa tiro dhabana iyo tiro kisi ah alcadad alawali iyo cadad khayrulawali tiro mutaxan iyo tiro farcan iyo wa taxliiluhaa sida ma garanaysaa loo furfuro oo tiradan la yidhaahdo tiro farcan halka ka timi marka la doonayo waa la furfuraa oo waa la sii kala daadiyaa marka ruuxu inuu intaaba aqoon usoo yeeshaa waa arrin muhiima sidoo kale qaasib almushtarak alacdam iyo qaasib almushtarak alasqar isir ugu weynaha ay wadaagaan laba tiro iyo ka badan rufsana ugu yarahay wadaagaan laba tiro iyo ka badan iyana waa inuu aqoon u yeeshaa ruuxu annisba watanaasub ayaan iyana ku talin lahaa annisba waa saamigii iyo watanaasub saamigalkii ama filkii saami iyo filkii sidii iyana loogu shaqaynayey iyo siday usii kala baxbaxaan inuu ruuxa soo diraaseeyo waa muhiim sidoo kale cala alcumuum camaliyaat alarbaca xisaabfallada afartaa ruuxu waa inuu si wanaagsan iyana ee uu u bartaa xisaabfallada afarti waxa weeyaan isugeyn kala goyn isku dhufasho isu qaybin haddii aynu noqono kitaabkeenna wuxuu sheekhu ku bilowday bismi illahi raxmaan iraxiim qaala allahu tacaala fii kitaabi alcasiis saddexdii aayadood ayaa uu sheekhu uu qoray saddexdan aayadood saldhig bay u yihiin cilmiga dhaxalka sidan uu sheekhu u soo qoray u macnayn mayno innaku aayaadku iyagoo googo-an ayaa kitaabka dhexdiisa inoogu iman doonaan mid walbana halkeeda ayaynu ku macnayn doonaa macnaha guud ee sheekhu uu kitaabka ku qoray tawdiixun wa bayaan haadihi tan aayaatun waa aayaad kariima ah, wanaagsan oo min kitaab illaahi casa wajalla ka mid ah wadaxa wuxuu caddeeyey albaariyu uumuhu tabaaraka wa tacaala fiiha aayaadkan wuxuu ku caddeeyey nasiiba kulla kulli waarisin qof kasta oo waarisa oo wax dhexlaya nasiibkii uu helayey ayaa ilaahay uu aayaadkan dhexdooda ku caddeeyey oo miman kuwii ka mid ah yastaxiqu lirsa dhaxalka muntaystay waarshada wuxuu tusay ilaa miqdaari irsihii xaddiga dhaxalkiisa intuu leeg yahay iyo wa shuruudihii shuruudda uu ku qaadanayo kamaa bayana siduu u caddeeyey jallad xigmatuhu xigmaddiisu weynaataye alxaalaati xaaladaha allatii taasoo yarisu uu dhexlaya fiiha dhexdeeda xaaladaha alinsaanu dadku uu wax ku dhexlayaan waalxaalaati alatii iyo xaaladihii laa yarisu aanu waxba dhexlahaynin fiiha dhexdeeda wa mataa xilligii ayuu caddeeyey yarisu uu ruuxu wax ku dhexlaayo bilfardi faral uu wax ku dhexlaayo aw bitacsiib ama casabayn uu wax ku dhexlaayo aw bihimaa ama labadoodaba fardi iyo tacsiibbaa macan si wada jira wuxuu leeyahay sheekhu calayhi raxmatullah haadihi aayaatun kariima aayadahani waa aayaad suuban oo min kitaab illaahi casa wajalla ka mid ah wadaxa albaariyu tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan dhexdooda wuxuu ku caddeeyey oo uu ku kala dhigdhigay oo uu ku bayaamiyey fiiha aayaadkan dhexdooda nasiiba kulli waarisin qof kasta oo waarisa wixii uu helayey ee uu nasiib u lahaa isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa tawalliyey ayaa ilaahay aayaadka ku dhex oo miman ciddii ka mida yastaxiqu mutaysata alirsa dhaxalka waarshada wuxuu tusay ilaa miqdaari irtihi xaddiga dhaxalkiisa uu leeg yahay qof walba ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu tusay wa shuruudihi iyo shuruudda uu ku qaadanaayo oo haddii shardigaa la helo inuu intaa leeyey haddii kaa la helo inuu intaa leeyey ama uu waxaa waayayo ayuu saa ilaahay ugu caddeeyey kamaa bayana siduu u caddeeyey jallad xikmatu xikmadiisu weynaantayey alxaalaati alatii xaaladaha yarisu uu dhexlayo fiiha dhexdeeda alinsaanu dadku uu wax dhexlayo xaaladaha uu qofku bini aadamku uu wax dhexlaayo ayay ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka ku dhex caddeeyey walxaalaat alatii iyo xaaladihii laa yarisu aanu waxba dhexlahayn fiiha ayuu xaaladaha aanu waxba dhexlahaynin wa mataa iyo xilligii yarisu ruuxuu wax ku dhexlaayo bilfardi faral uu wax ku dhexlaayo aw bitacsiib ama casabayn uu wax ku dhexlaayo faraloo wax lagu dhexlo iyo tacsiiboo wax lagu dhexlo aw bihimaa macan ama in labadoodaba wax lagu dhexlaa way inoo iman doontaa faral tusaale ahaan haddaynu sii yarqadinno waxa waynu odhanaynaa qofkaasu faral buu wax ku dhexlay ruux baa geeriyooday waxa uu ka tegey inaanu dhalay iyo adeerkii inantiibaa waxaa la odhanaya wehilfal oo xoolihii aabaheed uu ka tegay ama hooyadeed ka tagtay nis bay leedahay barh bay qaadanaysaa wa in kaanat waaxidatan falaha nisf ilaahay baa yidhi hadday inan keliya ay tahay barh bay qaadanaysaa aw bitacsiib ama casabayn ayuu ruuxu wax ku qaadanayaa oo ruux baa geeriyoodayo wuxuu ka tegay inaanu dhalay inankaasu xoolihii isaga casamaynaya iska qaadanaya aw bihimaa macan ama labada waxbuu ku qaadanayaayoo tusaale ahaan iyana waxa weeye ruuxdaa geeriyooda wuxuu ka tegey inanu dhalay iyo aabbihii ayuu ka tegey inantu waa ahlufaral markay niskeedii qaadato aabbuhuna waxaynu odhanaynaa waa ehlu ahlufaraloo isna sudus buu qaadanayaa suduskii markuu isna qaato baaqigii xoolaha ka soo hadhay aabbihii baa qaadanaya markaa faralnimo iyo iyo casabanimo labadiiba aabbihii waxbuu ku qaatay wa mataa xilligii yuxjabu laga xijaabaye oo laga teedayo min al irti dhaxalka kulliyan gebi ahaanba aw jusiyan amba qayb ka midaba ayay aayaadkanu caddeeyeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhex caddeeyey aayaadkan waa mataa xilligii yuxjabu laga xijaabayo ruuxa ayaa aayaadka alla ku caddeeyey min al irsi dhaxalka kulliyan gebi ahaanba qofka laga xijaabayo oo la leeyahay dhaxalkii waxba kuma lihin tusaale ahaan waxa weeyaan ruux baa geeriyooday waxa uu ka tegey aabbihii iyo walaalkii aabihiin baa xoolihii iska wada qaadanayo walaalkii uu iska tegaya gebi ahaanba xoolihii waa laga xijaabaya aw jus-an ama qayb ka mid a ah, inbaa xoolihii laga xijaabayaayo intuu faral ka guuro ayaa uu faral kale ayuu u guurayaa oo isagoo markii hore waxaa laga yaabaa fulus lahaa sida islaantii oo kale hooyadii ummadii oo kale ayaa marka dambena sudus u guuraysaa oo barh baa laga xijaabay innahaa aayaatun halaas innahaa iyadu aayaatun waa aayaad halaasun saddexa walaakinhaa ha yeeshee jamacad waxay koobsatay calaa wijaasatihaa koobnaanta ay kooban tahay maca wijaasatihaa usuula cilmi alfaraa'id usuushii cilmi alfaraa'idka iyo usuushii dhaxalka ayay koobsatay innahaa iyadu aayaatun waa aayaad halaasun saddexa walaakinahaa ha ha ha yeeshee iyagoo saddex aayadood keliya ah jamacad waxay koobsatay calaa wijaasatiha maca wijaasatiha yaraanteedaa usuululcilmi alfaraa'id bay koobsatay iyo wa arkaani axkaam almiiraad iyo axkaamtii dhaxalka ee rukniyadiisii ee arkaantiisii ayay koobsatay faman qofkii axaada kooba bihaa aayaadka qofkii kooba fahman fahman ku kooba wa xifdan xifdi ku kooba wa idraakan heleelitaan u wada haleelo macnaheeda oo dhan iyo fahamkeeda oo dhan ku kooba faqad xaqiiqee sahula calayhi ruuxa waxa u fududaaday macrifatu nasiibi kulli waarisin inuu garto ruux kasta oo waarisa nasiibku uu heli laha faqad xaqiiqee sahula waxa u fududaaday calayhi ruuxa macrifatu inuu ogaado oo uu garto nasiibi kulli waarisin qof kasta oo waarisa nasiibkiisii wa adraka wuxuu haleelayaa xikmat allaahi aljaliila xikmadda ilaahay ee weyn ayaa uu haleelayaa ee ku saabsan fii qismati almiiraad qaybinta dhaxalka calaa hada alweji wejigan loo qaybiye addaqiiqi xeesha dheere alcaadila ee cadaaladda ah wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhim aayaadkanu iyagoo saddex aayadood oo keliya ah ayaa haddana oo weliba kooban oon dhaadheerayn baa waxay koobeen usuushii cilmilfaraa'idka dhaxalka usuushiisii oo dhan bay koobeen iyo arkaantii axkaamta miiraadku uu lahaa ayay koobeen haddaba saddexdan aayadood faman axaada bihaa fahman ruuxa fahmi ku kooba iyo xifdi ahaan oo xifdiya wa idraakan haleela haleelitaan ku kooba faqad sahula calayhi ruuxa waxaa u fududaatay macrifatun inuu ogaado nasiibi kulli waarisin qof kasta nasiibkiisa ayuunbuu aayaddii soo dhufanayaa mar walba waadraka waxa kale uu haleelayaa xikmat allahi aljaliila xikmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xeesha dheer ee aayaadkan ka muuqda ayaa uu dareemayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu dhaxalkan u qaybiyey ee aadka daqiiqa u kala dhigdhigan fii qismati almiiraati qaybinta dhaxalka calaa hada alwaji qaabkan loo qaybiyey addaqiiqi xeesha dheer leh ee daqiiqa alcaadil ee cadaaladda ah alladii kaasoo lam yansa aan ilaabin fiihi fii hada alwajhi daqiiq alcaadil qaabkan xeesha dheer ee cadaaladda ku jirto xaqa axadin qof bini aadama xaqu leeyahay ilaahai subxaana wa tacaala aan waxba aan ilaabin ee qof walba xaqiisii ku sheegay aayaadkan walam yukfil oo aan ka maqnaan oo aanu ka maqnaan min xisaabihi xisaabtiisa sha'na saqiiri olkabiir ilmo yar iyo mid weyn sha'nigiisu midna aanu ka maqnaanin warajuli waalmar'ati wa sha'ni rajuli waalmar'a nin iyo gabadh bale acdaa wuxuu siiyey kulladii xaqin mid kastoo xaq u saaxiibaba xaqahu xaqiisa ayuu siiyey wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkan muu ilaabin oo ilaahay baa ka nasahan ilow xaq qof kastaaba uu leeyahay waa siiyey mana mooganaanin ilmo yar iyo mid weyn sha'nigoodii xuquuqdoodii ilaahay subxaana wa tacaala ma mooganaanin nin iyo gabarh bale acdaa wuxuu siiyey kulladii xaqin mid kastoo xaqu saaxiiba xaqahu xaqiisii buu siiyey qof waliba wixii uu mutaystay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey calaa akmali wujuuhi tashriic calaa akmali wujuuh sida ugu dhammayska diran wejiyada tashriic jidaynta wejiyada jidaynta sida ugu kaamilsan ee ugu dhammayska tiran ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu wax qaybi u siiyey qof walba wa arwaci suwari musaawaad sida ugu cajaa'ibka badan sansaanaha musaawaadka isleekaysiinta wa adaqi usuuli alcadli sida ugu xeesha dheer leh usuusha cadaaladda wawasaca wuxuu qaybiyey atarikata tarikadii iyo xoolihii ilaahay wuxuu u qaybiyey bayna almustaxiqiin kuwii mutaystay ayaa u qaybiyey tawsiican caadilan qaybin cadaalada ayuu ilaahay u qaybiyey xakiiman oo suuban oo xikmad ku dheehantay buu ilaahay qaybiyey wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah ilaahay subxaana wa tacaala qaabkan uu wax u qaybiyey waa akmal wujuhu tashriic qaab wax loo jideeyo qaabka ugu kaamilsanaa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu wax u qaybiyey wa arwacu suwar lmusaawaad sida ugu cajaa'ibka badan leh suwar musaawaadka wa adaqi usuula alcadli sida ugu xeesha dheere usuusha cadaaladda sida ugu daqiiqsan ee ugu xeesha dheerlaba ilaahay subxaana wa tacaala uu hawshan u qabtay wahuwa saca tarika tarikadiina waa u qaybiyey ilaahay bayna almustaxiqiin kuwii mutaystay ayuu ilaahay u qaybiyey xoolihii uu meydku ka tegay tawsiican caadilan qaybin cadaalada ayuu ilaahay u qaybiyey xakiiman oo xikmadu ku jirto bishaklin qaabna ilaahay waa u qaybiyey lam yadac fiihi aanu uga tegin maqaalatan hadal limadluumin mid la dulmiyey aanu hadal uga tegin ow amase shakwa cabasho aanu uga tegin lidaciifin mid tabar daran oo itaal daran aw ra'yan ama ra'yi ugamuu tegin iyo wax uu magaranaysa uu ku hadlo litashriicin min atashaariic alardiya jidaynta waxyaabaha dhulka lagu jijideeyo waxba ugama tegin ra'yiya oo u reebay ma jirto mid kastoo yidhaha baan jidaynayaa meel uu magaranaysaa uu wax ka yidhaahdo ra'yi alla subxaana wa tacaala ugama tegina ilaahay baa dhammaystiray bishaklin qaab lam yadac ayuu ilaahay u qaybiyey aanu uga tegin fiihi maqaalatan hadal aanu uga tegin limadluumi mid la dulmiyey inuu wax yidhaahdo aw amase shakwaa cabasho lidaciifin mid itaal daran uu cawdo oo ilaahay baa subxaana wa tacaala dhammaystiray weeyaan mid walba jaray doodaa aw ra'yan ama ra'yi ugama tegin bitashriicin oo min um tashaariic alardiya jidayn ka mida jidaynaha dhulka iyo kuwa wax jijideeya waxaasoo yahdifu u jeeda ilaa taxqiiqi alcadaala inuu cadaalad la keeno kuwa wax jijidaynayo oo u jeeda ilaa taxqiiqi alcadaala cadaalad in la xaqiijiyo oo la keeno aw rafcu dulmi ama dulmi in laga kor qaado can bani insaan bani insaanka bani aadamka in laga dulqaado ilaahay subxaana wa tacaala kuwaana wax ra'yo ugama tegine ilaahay baa dhammaystiray qaala calaamatu lqurdubiyu fii tafsiirihi wuxuu leeyahay sheekha imaam alqurdubi fii tafsiirihi hadihi l aaya aayaddu waxa weeyaan yusiikum allahu fii awlaadikum ilaa akhirkeeda ruknun waa rukni min arkaani diin ka mid a arkaanta diinta wa cumdatun waa wax la cuskado iyo cuskasho min cumad alaxkaam ka mida tiirarka axkaamta wa ummun waa hooyo min ummuhaati alaayaat aayaadka hooyooyinkooda ka mid ah wuxuu leeyahy sheekhu raxmat ullaahi calayhi imaam alqurdubi hadihi alaaya aayaddani mujalladda saddexaad anigu taan ka eegay safxadda afar iyo konton sheekhu markii uu aayaadkan uu soo qaatay dhaxalka ah ayaa wuxuu leeyahay shan iyo soddon masalo ayaa ku jira ta u horraysa waxa weeyaan yusiikum allahu fii awlaadikum aayaddaasu soo qaadanaya markaasuu sheekhu odhanayaa haadihi al aaya ruknun waa rukni ka mida min arkaani diin arkaantii diinta rugniyada ay diintu ku taagan tahay rugni ka mida weeye wa cumdatun ay maa yuctamadu calayhi wax la cuskado weeyaan oo min cumad alaxkaam cumad iyo camad labadooda waa jamcaan lilcamuud cumad iyo camad labadaba waa lagu jamcinayaa wa cumdatun ay maa yuctamadu calayhi weeyaan oo min cumad alaxkaam tiirarka axkaamta ka mida axkaamta shareecada gaar ahaan axkaamta dhaxalka tiirarka loo cuskanaayo tiir ka mida weeye wa ummun waa hooyo min ummuhaati alaayaat aayaadka qur-aanka ah ee axkaamta aada u kooba ee ay xaabeeyaan hooyo ka mida weeye fa ina alfaraa'ida dhaxalku cadiimatu lqadar dhaxalladu cadiimatu alqadar waa mid qadarkeeda iyo miisaankeedu aada u weyn yihiin xataa ilaa iyo innaha iyadu nisfu alcilmi la yidhi waa nisfu lcilmi dhaxalku waa nisfulcilmi la yidhi waqad qaala sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi tacallamu lqur'aana qur-aanka barta wa callimuuhu naasa dadkana bara wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhi fa ina alfaraa'ida cadiimatu lqadar faraa'idda iyo dhaxalku waa cadiimatu lqadar mid aada qadarkeedu iyo miisaankeedu u weyna weeye xataa innahaa iyadu nisfulcilmi cilmiga barhkii ay tahay culammadu waxay yidhaahdeen dhaxalku siduu nisfil cilmi u noqda waxa weeyaan bini aadamku waa fii xaalataynun xaalati xayaatin iyo xaalati mowt laba xaalo unba qofku bini aadamku ku sugan yahay inuu nool yahay iyo inuu dhintay marka cilmigan dhaxalkii wuxuu ku tacalluqayaa biaxkaami ilmowt ruuxu markuu dhinto axkaamtiisa ayuu ku tacalluqayaa axkaamta inta kalena qofku intuu noolyahay way ku tacalluqayaa sidaa awgeed qofkii shareecada wixii ku tacalluqay intuu nool yahay waa badh intii ku tacalluqay markuu dhintayna waa badh marka cilmigii dhaxalka ayaana taa u taagan marka saasuu u noqday cilmi faraa'idku cilmiga barkii waqad qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi tacallama alqur'aana qur-aanka barta wacallimuuhu barahu oo qur-aankiiya annaasa dadka bara wa tacallamu lfaraa'ida faraa'idda iyo dhaxalladana barta waa jamculfariida wahiya almawaariis weeyaani wacallimuuhaa bara haa oo faraa'idiiya dhaxalkiiya bara annaasa dadkana bara fa innii anigu imru'un ruux baan ahay maqbuudun la oobsan doono wa inna haada alcilma cilmigana sayuqbadu waa la qaban doonaa cilmigana waa la qaban doonaa watadharu lfitanu fitan baa soo daahiri doonaa xataa ilaa yakhtalifa alitnaani laba ruux ay iskhilaafaan fi lfariidati fariido iyo dhaxal ay isku khilaafaan falaa yajidaani oo aanay helin man yafsilu baynahuma cid kala saarta aanay helin xadiiskani waa daciif tirmidi nisaa-i xaakim iyo bayhaqi daaraqudni baa warinaya waana xadiis daciifa uma qaala alqurdubiyu imaam alqurdubi wuxuu yidhi waidaa habata hadduu sugmo haadaa kaas hadduu sugmo oo arrinku sidaa noqdo faclam ogow ana alfaraa'ida dhaxalku kaana wuxuu ahaa kullu cilmi saxaaba saxaabadii rasuulka radia allaahu canhum badankiisa ayuu ahaa kaana wuxuu ahaa kullu cilmi saxaaba ee mucdamu cilmi saxaaba cilmigii saxaabada badankiisu faraa'idda ayuu ahaa wa cadiima munaadaraatihim doodahooda badankoodii ayuu ahaa oo doodooduba waxay u badnaan jirtay cilmi faraa'idka walaakina annaasa qad dayacuuhu ha yeeshee dadkii way dayaceen oo way halleeyeen wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhim saxaabada cilmigooda wuxuu u badnaa cilmi faraa'idka iyo doodahooduba sidaa awgeed waxaa laga wariyaa cumar bn khadaab radia allahu canhum inuu yidhi idaa taxadatum fataxadatuu bilfaraa'id war haddaad sheekaysanaysaan waxaa ku sheekaysataan cilmi faraa'idka oo kulliba waa hadlaysaane hadalkiinu ha u bato iyo sheekadiini haasaawihiinnu faraa'idka eh, iyo rogrogistiisa iyo falaqayntiisa ha u bato sidoo kale waxaa laga wariyey abaa muusa alashcari radia allahu canhu inuu yidhi mathalu aladii yaqra'u lqur'aan tusaalaha ruuxa qur'aanka akhriyaya wuxuu leeyahay abaa muusa ashcari radia allaahu canhu mahalu aladii yaqra'u alqur'aan walaa yuxsinu faraa'id tusaalaha ruuxa qur'aanka qaari'a ku ah ee cilmi faraa'idkana aan ku wanaagsanayn wuxuu la mid yahay ka mahali burnus laa ra'sa lahu sidii marada burnuska la yidhaahdo sidii kiish oo kale ou madaxa soo gashaday oo aanu madax u bannaanayn oo kale weeyaan sidoo kale imaamu malik wuxuu ka warinayaa cabdillahi bn mascuud radia allahu canhu inuu cabdillahi bn mascuud uu yidhi man lam yatacalam alfaraa'id waaldalaaq waalxaj fa bima yafdulu ahlulbaadiya man lam yatacalam alfaraa'id ruuxaa cilma faraa'idka aan baran een aqoonin iyo axkaamta dalaaqa iyo xajka fabima yafdul أهل baadiya dadka reer baadiyaha ah iyo reer miyiga ah maxaa uu kaga duwan yahay nebigu calayhi isalaatu wasalaam isagu wuxuu yidhi tacalamu alfaraa'ida fa innahu min diinikum wa anahu nisfu lcilmi wa annahu awalu cilmi yunsacu min ummatii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi faraa'idda iyo dhaxalka barta maxaa yeelay diintiinna ayuu ka mid yahay waana cilmiga barhkii waana cilmiga uu ugu horreeyo ummaddayda laga siibaayo imaamu siyuudi waa saxeix buu yidhi xadiidku wa kullamaa katabahu alculamaa wa kullamaa wax kastooo katabahu ay ka qoreen culamaa fi lqadiimi hore iyo walxadiis haddaba iyo wa kullamaa shaygii allafuuhu ay ka alifeen hu isagaba fii cilmi mawaariis cilmiga dhaxalka fa inamaa in kale maa huwa isagu bayaanun waa cadayn iyo wa tawdiix buu u yahay lihaadihi alaayaati alkariima aayadahan suuban ee wanaagsan ayuu u yihiin wuxuu leeyahay sheekhu wa kullamaa katabahu lculamaa wax kastay culummadu ka qoreen fi lqadiimi hore iyo walxadiis haddaba xilligan iyo wa kullamaa allafuuhu wax kastoo ay allifeen fii cilmi mawaariis oo cilmiga dhaxalka ku saabsan fa innamaa in kale maa huwa shaygaasu bayaanun wa tawdiixun caddayn iyo faahfaahin buu u yahay li haadihi alaayaati alkariima aayadahan dhaxalka saldhigga u ah ayuunbuu u yahay allatii taasoo jamacad kulmisay fa awcad oo koobtay wa qasamad qaybisay fa cadalad oo cadaalad samaysay wa axkamad oo sugtay atashriic shidaynta iyo tashriiciina sugtay wa fasalad oo kala saartay altawsiic qaybintiina iyo qaybintii xoolihii oo dadka loo qaybiyana kala saar saartay wa abaanad caddaysay likulli dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiiba ah, xaqahu xaqiisa u caddaysay wuxuu leeyahay sheekhu aayaadkani ayuu sifaynayaa waa saddex aayadood oo kooban seen hore usoo dhaafnay allatii aayaadkaasoo jamacad kulmisay fa awcad oo koobtay dabeetana wa qasamad qaybisay facadalad waa cadaalad samaysay wa axkamat tashriic tashriic iyo jidayntiina sugtay oo dhidibka u aastay wa fasalad oo kala saarsaartay oo faahfaahisay altawsiic qaybintiina kala saarsaartay oo kala gurtay wa amaanad oo caddaysay likulli dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiibaba waxay u caddaysay xaqahu xaqiisii duuna muxaabaatin iyadoo kaljeclaysi aanu jirin duuna muxaabaatin kaljeclaysi jeclaysi la'aan aw mudaaraatin xeebasha aan aw mudaaraatin aw duuna mudaaraatin xeebasha la'aan iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aanu cidnaba ee aanu u xeebanahaynin cid aanu kala jeclaysi ee kale aanu ka dhaxaynin fa subxaana waxaa nasahnaaday oo hufnaaday man sharaca alaxkaama kii jideeyey axkaamta fii kitaabihi almucjis kitaabkiisa mucjiska ah alladii kaasoo laa ya'tiihi aanu imanahaynin albaadilu baadil aanu imanahaynin min bayna yadayhi hortiisa iyo walaa min khalfihi gadaashiisa toona tanziilun ay munazalu mid laga soo dejiyo weeyaan kitaabkanu min xakiimin ilaah xakiima ah oo farsuuban xaggiisa xamiidin oo la mahadiyo maxmuuda ah, laga soo dejiye xaggiisa weeyaan fa subxaana waxaana sahnaaday man sharaca alaxkaam kii jideeyey axkaamta fii kitaabihi ilmucjisina ku jideeyey dhexdiisa alladii kitaabkaasoo laa yaatiihi aanu iman albaadilu baadil aanu iman min bayni yadayhi hortii iyo walaa min khalfihi gadaashii toona aanu iman tanziilun ay munazalun mid laga soo dejiyo weeyaa min xakiimin ilaa xakiima xaggeeda xamiidin maxmuuda wajallad way weynaatay xikmatullaahi xikmadda ilaahay waa weynaatay oo waa sarraysay oo tashriicu iyo tashriiciisu alkaam ee kaamilka alkhaalid ee waarayey ee dhulka baaqiga ku ahaanayey wajallad way weynaatay xikmatullaahi xikmaddii ilaahayna waa weynaatay wa tashriicuhu iyo jidayntiisa alkaamilu kaamilka ah alkhaalidu ee waaraya dhulka baaqiga ku ahaanayay an yudaaniihu inuu u soo dhowaado basharun qofna inuu u soo dhowaado wa sadaqa allaahu ilaahay run buu sheegay markii uu yidhi subxaanahu wa tacaala aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca aabaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum iyo inamadiinna laa tadruuna garan maysaan ayuhumkoodii aqrabu lakum idiin dhow nafcan waxtarkii idiin dhow if iyo aakhira toona garan maysaan aabaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum iyo abnaadiinna laa tadruuna garan maysaan ayuhumkoodii aqrabu lakum idiin dhow nafcan tasaa'ulaatun xawla aayaati almawaariis tasaa'ulaatun wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhim tasaa'ulaatun waa wax isweydiin iyo su-aalo ku soo arooray xawla aayaati almawaariis aayadahan dhaxalka su-aalo ku soo arooray oo dadku isweydiinayaan hal hunaaka halkaa ma jiraa hal hunaaka miyay jiraan aayaatun aayaad hayru haadihi alaayaati alhalaas saddexdan aayadood ee aynu soo dhaafnay aan ahaynoo filmawaariisi dhaxalka ku saabsan aayaad aan saddexdan aayadood aynu soo marnay aan ahayn oo kale oo dhaxalka ku saabsani miyay jiraan aljawaab annahu waradad annahu shaanee waradad waxaa soo arooray aayaatun kariima aayaad kariima ayaa soo arooray oo ku saabsan fii shani lmawaariis shaniga dhaxalka hayra hadihi alaayaati thalaas saddexdan aayadoodna aan ahayn annahu warada waxaa soo aroortay aayaatun kariima oo ku saabsan fii shani almawaariis shaniga dhaxalka hayra haadihi alaayaat athalaas saddexdan aayadood aynu soo marnay aan ahay walaakinaha ha yeeshee mujmalatun waa mid duuduuban tushiiru waxay tilmaamaysaa ilaa xuquuqi alwaratha dadka warasada ah xuquuqdoodii bay bayayay tilmaamaysaa biduuni tafsiilin iyadoon faahfaahinahaynin biduuni tafsiilin iyadoon faahfaahinahaynin wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah waa jiraan aayaad kale laakiin waa mujmal waa aayaad duuduuban tushiiru waxay tilmaamaysaa ayuu keliya uun ilaa xuquuqil lwaratha dadka warahada iyo xuquuqdooda ay leeyihiin inay xaq leeyihiin ayunbay ku tusinaysaa biduuni tafsiil iyadoon waxba kala dhigdhigahaynin wa tuwadixu waxay caddaynaysaa anna lil aqribaa'i dadka qaraabada ahi inay leeyihiin xaqan inay xaq ku leeyihiin fil istidlaalka inay xaq ku leeyihiin oo keliya ayuun bay caddaynaysaa duuna taxdiidin iyadoon xadaynahaynin aw bayaanin iyadoon caddaynaynin limiqdaari xaddiga uu yeelanayo kulli waarisi ruux kastoo waarisi uu yeelanaayo waalaayaatu alatii aayaadka ashaara tilmaantay ilaristi dhaxalka hiya waxa weeye aayadda koowaad oo suuratul anfaal ku jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaahi ina allaha bikulli shayin caliim wa ulul arxaam qaraabadu bacduhum barhkoodba awlaa bibacdin iyagaa iskaga xaq leh marka la eego dhaxalka dadka kale fii kitaabi kitaabillaahi fii xukmi illaahi xukunka ilaahay marka la eego ina allaha ilaahay bikulli shayin shay kasta caliimin midku cilmila weeyaan wa qowluhu tacaala baa ka mid ah oo suurat alaxsaab aayad ku jirta wa ulu larxaami bacduhum awlaa bacdin fii kitaabi illaahi wa ulu larxaam dadka qaraabada ahi bacduhum barkoodna awlaa bacdin barhka kale iyaga ayaa iskaga xaq leh marka la eego dhaxalka dadka kale iyaga iskaga xaq leh fii kitaab illaahi kitaabka ilaahay marka la eego min almu'miniina mu'miniinta ayay iskaga xaq leeyihiinay isaga mudan yihiin iyo walmuhaajiriin muhaajiriinta ilaa an tafcaluu inaa u samaysaan ilaa awliyaa'ikum awliyadiina iyo dadkaa xilfigu idinka dhexeeyo macruufan macruuf iyo eh, tabaruc mooyaane wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ulul arxaam dadka qaraabada ahi bacduhum barhkood baa awlaa bibacdin iyagaa iskaga xaq leh marka la eego xagga dhaxalka dadka kale fii kitaabillaahi sida ku sugan kitaabka ilaahay xukunka ilaahay min almu'miniina mu'miniinta ayay iskaga xaqliya yihiin iyo walmuhaajiriina dadka muhaajiriinta ah iyo saxaabadii muhaajiriinta ahayd ilaa an tafcaluu inaa u samaysaan mooyaane ilaa awliyaa'ikum awliyadiinna macruufan ee an tatabaracuu lahum tabarucan inaad tabaruc u samaysaan mooyaane kaana daalika xukunkaasi wuxuu ahaa fi lkitaabi kitaab oo looxo maxfuudka iyo mastuura mid ku qoran kaana daalika xukunkaa makuurka ee lasoo sheegay wuxuu ahaa mid ku sugan fi looxulmaxfuudka ayuu ku sugan yahay fii lkitaabi mastuuran mid lagu qoray loox maxfuudka wa qowluhu tacaalaa baa ka mid ah hay-adda kale ee saddexaad lirijaali nasiibun lirijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun nasiib baa ugu sugnaaday mimaakii taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna dadkii xigtada ahaa wixii ay ka tegeen raggu nasiib bay ku leeyihiin wala nisaa'i haweenkuna nasiibu nasiib bay ku leeyihiin mimaa taraka alwaalidaani wixii ay ka tegeen labadii waalid iyo walaqrabuuna dadkii xigtada ahaa iyo qaraabada ahaa mimaa qalla mimaa qalla minhu oo mimaa kii ka mida qalla yaraaday oo minhu waxaa laga tegay ee xoolaha ah aw kafir ama batay xaala kowni uu yahay nasiiban mafruudan nasiib la jaangooyey ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkanna wuxuu ku tilmaamayaa inuu raggu ay leeyihiin iyo haweenkuba dadkii eh, aqribada ahaa iyo labadii waalid wixii ay ka tegeen nasiib qaar kule waxa ay ka tegeen ama wax yar ha noqdo ama wax badanba ha noqdee eh, mimaa qalla oo mimaa kii ka mida qalla yaraaday oo minhu xoolahaa laga tegayaa aw kahura ama batay xaaluu yahay nasiiban nasiib mafruudan la gooyey fi laaya alula wathaaniya aayadda hore iyo ta labaad waxaa ku sugan ishaaratun ishaare ayaa ku sugan ilaa anna ahla alqaraaba ah ilaa anna ahla alqaraaba dadka qaraabada ahi ee xigtada ahi axaqu iyagaa ku xaq leh bimiiraasi qariibihim dhaxalka sokooyahooda iyagaa ku xaq leh almayit ee dhintay min kayrihim kayrkood bay kaga xaq leeyihiin oo miman kuwii ka mida laysa lahu aan lahayn silatu qaraabatin xidhiidh qaraaba aan la lahayn bil meyiti meydka aan la lahayn wuxuu leeyahy sheekhu raxmat raxmatullaahi caleyh aayadda hore ee suurat alanfaal iyo aayaddan labaad ee suurat alaxsaab ku jirta waxaa ku sugan ishaaro ilaahay wa tacaala uu tilmaamayo ilaa ana ahla alqaraaba dadka qaraabada u saaxiibka ahi axaqu bimiiraasi hariibihim inay ku xaq leeyihiin dhaxalka ee anfuuxooda sokeeyaha ah ee dhintay min hayrihim qayrkood bay kaga xaq leeyihiin oo miman ciddii ka mida kayrkaasuna laysa lahu aan la lahayn silatu qaraabatin xidhiir qaraabo aan la lahayn bilmeyt meydka aan la lahayn cidda kale muslimiinta ah ee kale ee ninkan aanay isxiginaynay qaraabo ahayn iyagaa dadka qaraabadii iska xiga fa hum iyagu axaqu iyagaa ku xaqle bilirsi dhaxalka kaga xaqle min almu'miniina dadka mu'miniinta ah iyo walmuhaajiriin muhaajiriintaa kale iyagaa kaga xaqle waqad kaana almuslimuunu waqad xaqiiqa kaana waxay ahaayeen almuslimiinu muslimiintu fii sadri lislaam islaamka awalkiisii hore yarisuuna kuwa wax ku dhexlaa bisababi alhijrati waalmu'aakhaad sabab hijradu ay keentay iyo walaalayntii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu walaaleeyey ansaartii muhaajiriintii ayay wax isku dhexli jireen waqad xaqiiqa kaana almuslimiin muslimiintu waxay ahaayeen fii sadri lislaam islaamka awalkiisii hore yarisuuna kuwii ku dhexla oo isku dhexlaa bisawi lhijra hijradii darteed ee saxaabadu markay maka ka hijroodeen madiina ay tegeen hijradaas ayaa wax la isku dhexlayay iyo walmuwaafaata walaalayntii allatii taasoo aakhaa uu walaaleeyay fiiha walaalayntaa rasuulullaahi sala allahu alay slm rasuulku uu walaaleeyey bayna almuhaajiriin muhaajiriintii wal ansaar uu walaaleeyey walaalaynta uu nebigu ansaar iyo muhaajiriin uu walaaleeyey ayay isku dhexli jireen allatii taasoo aakhaa uu ku walaaleeyey fiihaa dhexdeeda walaalayntaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ku walaaleeyey bayna almuhaajiriin iyo walansaar ansaar iyo muhaajir iyo iyo muhaajiriintii buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku walaaleeyey fa kaana wuxuu ahaa almuhaajiriyu ninka muhaajirka ahi yarisu kii dhaxla akhaahu lansaariya walaalkiisa ansaariga ah ayaa uu dhexli jiray duuna qariibihii sokeeyihiisa iyo ka isaga isxigaan ay wada dhasheen muu dhexlahaynin ee kaa ansaariga walaalkiiya ayuunbuu dhexlaayay wal ansaariyu saxaabiga ansaariguna yeeristu wuxuu dhexlaayay akhaahu walaalkiisa almuhaajiriya ee muhaajirka ahaa ayuu isna u dhexlaayay duuna hariibihi qariibkiisii iyo sokeyihiisii maya bisababi almu'aakhaat fi diin sababta la ysku dhexlayaana waxay ahayd bisababi almu'aakhaat fi diin walaalayntuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diinta u ku walaaleeyey saxaabada wastamara alamru calaa daalika wastamara wuxuu ku wuxuu sii ahaa alamru arrinku wuxuu sii ahaa calaa daalika sidaa waistamara wuxuu sii daa'imay oo uu sii ahaa alamru arrinku calaa daalika sidaasuu sii ahaayo muddo ayaa caynkaa la isku dhexlaayay ilaa an istamkana diinu ilaa an istamkana diinu ilaa iyo diintu ay sugantay warasad ay baroosinka aasatay qawaaciduhu diinta qawaaciddiisii ilaa ay baroosinka aasatay bifatxi maka furashadii makana ay ku aasatay ayaa arrinkaas uu sidaa ahaa fanasakha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu baabi'iyey alirta bilhijra walmu'aakhaad markii maka la furtay kadib fanasakha allahu ilaahay wuxuu baabi'iyey tacaala ka hor ahaaye alirta dhaxalkii laysku dhexlaayey bilhijrati hijradii iyo walmu'aakhaad walaalayntii uu nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi saxaabada isku dhexla waa la baaliyey wajacalahaa wuxuu ka yeelay haa irsigaa iyo dhaxalkaa bilqaraabati qaraabanimo uun in la isku dhaxlo iyo wanasab wada dhalasho in la isku dhaxlo ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka yeelay walaaya thaalisa aayadda saddexaad rafaca biha albaariyu tabaaraka wa tacaala rafaca wuxuu ku kor yeelay biha aayadda albaariyu uumuhu tabaaraka wa tacaala oo dulma dulmigii ayuu kaga kor yeelay cani daciifayni labadii tabarta daraa oo addifru walmar'a ilmihii yaraa iyo haweenaydiiya wa caamalahumaa wuxuu kula dhaqmay biraxmati waalcadli naxariis iyo cadaalad wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayh aayaddan saddexaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun oo suuratu nisaa ku jirta rafaca biha albaariyu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu ku kor yeelay aayaddan adulma dulmigiibuu kaga kor yeelay cani daaifayni labadii tabarta daraa ee itaalka yaraa oo ah addiflu walmar'a inankii yaraa iyo haweenaydii aan carabi waxba siin jirin wa caamalahumaa wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kula dhaqmay biraxmati labadooda difligiiyo marcadii biraxmati naxariis iyo walcadli wa radda ilayhimaa wuxuu u soo celiyey difligiiyo marcadii waa inankii ilaaye haweenaydiibe xuquuqahubaa xuquuqdoodiibuu u soo celiyey fil irsi dhaxalka ay ku lahaayeen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u soo celiyey xaysu goor awjaba uu waajibiyey tawriithu nisaa warijaal inay haweenka iyo ragguba ay wax dhaxlaan xaysu goor buu ilaahay u soo celiyey waradda wuxuu u soo celiyey ilayhima ilmihii yaraa iyo haweenaydiiba haweenkiiba xuquuqahuma xuquuqdoodii buu u soo celiyey fidhirsi dhaxalka ay ku lahaayeen xaysu goor awjaba uu waajibiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala tawriisu nisaa warijaal inay wax dhaxlaan oo la dhaxal siiyo dumarka iyo raggaba walam yufariq muu kala saarin bayna sagiirin wa kabiir mid yar iyo mid weyn toonan ilaahay subxaana wa tacaala muu kala saarin walaa bayna dakarin wa untha mid lab iyo midda dig midna muu kala saarin bale jacala wuxuu u yeelay likullin mid kasta oo ka mida nasiiban ayuu ilaahay uga yeelay fil miiraati dhaxalka ayuu ilaahay u yeelay walam yufariq muu kala saarin ilaahay bayna sagiirin wa kabiir mid yar iyo mid weyntoona muu kala saarin walaa bayna dakarin wa unhaa mid lab iyo midda digtoona ilaahay muu kala saarin bale jacala wuxuu yeelay likullin mid kastoo ka mid a ah, nasiiban buu yeelay filmiirati dhaxalka sawaacan waxaa isku mid a ah qalal irthow am kahura waxaa la dhaxlayaa ama wax badan ha noqdo ama wax yarba ha noqdee in la wada dhexlo oo la qaybsado uun ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey wa sawaacan waxaa isku mid a ah, radiya almuwaris maydkan dhintay raalli noqoyaa am lam yarda ama yaanu raalli noqon ruuxan la dhexlayaa ee dadka dhexalsiinaya ee dhintay dhexlitaankan la dhexlaayo ay dadkanu dhexlayaan ama raalliha ku noqdo ama yaanu ka ahaaninbe wa sawaan waxaa isku mina radiya raalli ahaaya almuwaris ninkan maydkii dadkan dhexlayaan hore ama raalliha uga noqdo ama yuu uga ahaaninbe oo xataa marka hore hadduu nebcaa iyo haddii uu raalli ka ahaa labadaba ilaahay baa subxaana wa tacaala xaq ugu daray xoolahaaso waa dhexlayaa am lam yarda ama raalli ahaan farada wuxuu ilaahay usoo celiyey ilaa nisaa'i haweenkiiyo waladfaal iyo caruurtii reerayba ictibaarahumaa tixgelintoodii iyo wax noqoshadoodii ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u soo celiyeyoo waxbay noqdeenoo waa la tixgeliyo saasaa dhaxalkii ilaahay subxaana wa tacaala uu qayb ugu daray faradda ilaahay wuxuu u celiyey ilanisaai haweenkii iyo walafaali carruurtiiba ictibaarahumaa iyuu ilaahay u soo celiyey tixgelintoodii wax noqoshadoodii waqadaa ilaahay wuu tirtiray waqadaa waa tirtiray cala dulmi dulmigii buu ilaahay tirtiray iyo walxayf eexdii ayuu ilaahay tirtiray bisha'nihimaa xuquuqdooda lagu samaynayey ama laga galay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u tirtiray waqadaa waa tirtiray calaa dulmi dulmigii iyo walxayfi eexdii bishaanihimaa xuquuqdooda lagu ma sameeyey ee laga galay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tirtiray fa haadihi alaayaat aayaadkan alkariima mujmalatun waa qaar duuduuban oo si duuduuban wax u sheegaya jaa-a tafsiiluhaa faahfaahintoodu waxay ku timi fil aayaati saabiqa aayadihii hore ayay faahfaahintoodu ay ku timi allatii taasoo xaddadad jaangooyey uu ku jaangooyey allatii taasoo xadada allahu tacaala ilaahay uu ku jaangooyey fiiha dhexdeeda nasiiba kulli waarisin qof kasta oo waarisa nasiibkiisii uu ku jaangooyey wahiya cimaadu cilmi lmiiraad waa tiirka cilmiga dhaxalka wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh saddexdan aayadood ee suurat alanfaal axsaab iyo nisa ku kala jira waa aayaad mujmala faahfaahintoodii caddayntooduna waxay ku yimaadeen fi laayaati saabiqa aayaadkii hore allatii taasoo xadada allahu ilaahay uu ku xadiday tacaala koraya fiiha dhexdooda aayaadkaa wuxuu ku jaangooyey nasiiba kulli waarisin qof kastoo waarisa nasiibkiisii wahiya aayaadkaasuna cimaadu cilmi lmiiraad waa tiirka iyo cilmiga dhaxalka limaada kaana nasiibu dakari ducfu luntaa sheekhu wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayh muxuu ahaaday nasiibka ninku labalaabka ruuxa dhadig limaada kaana muxuu ahaaday nasiibu dakar nasiibka uu labku qaadanaya dacful labalaabka dhadiga qad yatasaalu bacdu qad la arkay yatasaalu bacdu bal inay isweydiiyaan limaadaa maxaybaa ucdiyat ilmar'atu haweenaydii loo siiyey nisfa nasiiba arajul ninka kala barhkii wuxuu ninku qaadanayo kala barhkii maxaa loo siiyey maca annaha adcaf minhu maca annaha iyadoy weliba adcaf minhu ay ka daciifsantahay ka taar tabar daran tahay wa axwaj lilmaal hoolihiina ay uga baahi badan tahay wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi calayh waxaa laga yaabaa inay bar isweydiiyaan haweenayda maxaa loo siiyey ninku wuxuu qaadanaya barhkii iyadoo weliba haweenaydu ay tahay ninka mid ka taag daran oo ka tabar yar xoolahana uga baahi badan wa axwaj lilmaal xoolahana uga baahi badan jawaabtu waxa weeyaan ana ashariica alislaamiya shareecada islaamku qad faraqat baynahumaa qad farraqad way kala saartay baynahumaa dhexdooda rag iyo dumarkii fil irti dhaxalkii ayay ku kala saartay lixikamin kasiira xikmado fara badan dartood nadkuru aynu sheegi doono minhaa waxaa ka mid a xikmada aynu sheegi doono oo fara badan oon wax ka mida aynu sheegi doono darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rag iyo dumarkii uu ku kala saaray awalan marka hore anna almar'ata haweeneydu makfiyatu lma'unna waalxaaja waa la kafaalo qaaday makfiyatu lma'unna makhaasiibteedii iyo kharashkeedii waa la kafaalo qaaday iyo walxaaja baahideediiba anna almar'ata haweenaydu makfiyatu lma'unna kharashkeedii mid la kafaalo qaaday weeyaan oo la kaafiyey iyo walxaajatii baahideediiba fa nafaqatuhaa biilkeedu waajibatun calaa ibnihaa inankeeda ayuu waajib ku yihi aw abiihaa ama aabbaheed ayuu waajib ku yihi aw akhiiha aw calaa akhiiha ama walaalkeed ayuu waajib ku yahay aw hayrihi min alaqaarib ama qayrkoodoo aqaaribtaa kale iyo ehelladaa kale ah ayaa uu waajib uu ku yahay xikmadda labaad waxa weeye almar'atu laa tukallafu bilinfaaq calaa axad almar'atu haweeneyda laa tukallafu laguma ijbaaro bilinfaaqi inay biiliso calaa axadin qofna inay biiliso haweeneyda laguma ijbaaro bikhilaafi rajul ninka marka laga yimaado bikhilaafi rajul ninka maya isaga isaga waa lagu ijbaaray fa innahu isagu mukallafun waxaa lagu kalifay oo lagu ijbaaray bilinfaaqi inuu biiliyo cala alahli ehelka iyo walaqaariba dadka kale ee xigtadaaba inuu biiliyo wakayrihim iyo qayrkooda miman ciddii tajibu calayhi ay ku waajibayso isaga nafaqatuhu biilkiisu ay ku waajibayso iyo ciddii kale ay waajib ka tahay inuu biiliyaba ninka mukalaf buu ku waa lagu ijbaaray xigmadda saddexaad nafaqaatu rajul aktar had iyo jeelaale kharashaadka iyo biilasha uu ninku bixinaya way badan tahay wa iltisaamaatuhu almaaliya adkham iltisaamaadkiisa iyo waxyaabuhu islaasimieyey ee maaliga ah ee ninka dusha ka saaran ayaa adkham ka ballaadhan oo ka weyn wa iltisaamaatuhu iltisaamaadkiisa iyo waxyaabaha guudka ka saaran ninka ee maaliga ah ayaa abkham ka weyn oo ka ballaaran fa xaajatuhu baahidiisu ilalmaali uu xoolaha u qabaa akbar way ka weyn tahay min xaajati ilmar'a baahida haweeneyda ay xoola u qabto eh, way ka weyn tahay oo ninka ayaa uga baahi badan waayo de waxaasoo qarasha iyo makhaasiira ee laga sugaayo laga doonaayo wuxuu de uu ku dabaro ayaa magaranaysaa uu u baahan yahay xikmadda afraad waxa weeye alrajulu yadfacu mahran lisawja alrajulu ninku yadfacu wuxuu siinayaa mahran meher buu siinayaa lisawjati haweeneyda wa waxaana lagu kalifay ninkii binafaqati suknaa inuu bixiyo kiradii wa bilmadcam wixii la cunayey walmalbas wixii la xidhanayey lisawjati haweeneyda ayaana loogu kalifay iyo walawlaada carruurta waxaa kaloo ka mid ah ujuuru tacliim lilawlaad ujuuru tacliim kharashyadii tacliimta ku baxaysay iyo biilashii ku baxaayey xagga tacliinta ee caruurta laga bixinaayey wa takaaliif alcilaaj iyo takaaliiftii iyo kharashaadkii daaweynta iyo wadawaa iyo dawadaba lisawjati walabnaa ay u baahan yihiin haweenaydu iyo carruurtu yadfacuhaa waxaa bixinaya arajulu ninka ayaa bixinaya duuna almar'a haweeneyda maya halkaa maanta aan ku joojino wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu